بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وإنا لهم يوم المزيد لموعدا زيادة الزلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد ضال ما بالدمع كان طلالها تجلى لها الرب الرحيم مصلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذا الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطارد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها بضائرها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لم منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواشر ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم القسلين فيها وإن سقوا حميما بها الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنا لها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها فضوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها waxaan ku soo jiray ka sheekayntii ahlu sacaadaha dadkaas liibaanay ehlu jannaha ah ee wan wanaagsane qiimaha badan waxa ay leeyihiin janno ah qayb ka mida ah iyo abaalkooda lasoo sheegay marka jannada ay galeen oy barwaaqo iyo nicmo badan dhexdeeda ay taallo ee indhahooda ay qabowsatay qalbigooda raaxaystay badankooda raaxaystay weli waxaa usii dhiman ziyaada ziyaaday sii leeyihiin ziyaadadaasa marka laga hadlayaa wa ina lahum waxay leeyihiin ina lahum waxaa u sugnaaday yowma almasiidi ziyaadada maalinteeda yowma aljumca maalinta jumcada adduunka laga yidhaahdo yaa ahlu jannaha waxay u yaqaanaan yowma almasiid ayaa la yidhaahdaa wa ina lamawcidan oo ina mawcidan yaa kaa-ina lahum u sugnaaday yowma almasiidi maalintaasi jimcaha ah waxaa u sugnaaday mawcid iyo ballanqaad ilaahay subxaana wa tacaala uu ballan u qabanaayo ziyaadatan xaalay tahay ziyaadata zulfa ziyaado lagu soo dhowaynayo iyadoo ay tahay mawcidkaas hayruhum ziyaadadaasna kayrkood laa yanaaluhaa ma helaayo ziyaada oo kayrkood una laa yanaaluhaa helaynin marka waxay leeyihiin almasiid ziyaada yowma almasiid maalintaasi yomulmasiid la yidhaahdo ziyaaday leeyihiin ziyaadada waa soo wadaa wa ina lahum waxay u sugnaaday yowma almasiidi maalintaa yowmulmasiid la yihahdo jumcaha la mawcidan mawcidiyo ballan ilaahay uu la galay oo meel iskugu tagayaan ilaahay baa mawcidi iyo ballan la galaya ziyaadatu zulfa xaalay tahay yacni ziyaado lagu soo dhowaynaayo ayay leeyihiin hayruhum ahlulmu'miniinta iyo ahlu sacaadaha kayrkood kuwa kale ee gaalada ah laa yanaaluhaa siyaadadaasi ma gaarayaan mana helayaan maxay tahay wujuuhun ilaa wajhi lilaahi nawaadiru wujuuhun wajiyaal ayaa nawaadirun waxay fiirinayaan ilaa wajhi lilaahi ilaahay wejigiisa subxaanahu wa tacaala bay fiirsanayaan laqad daara waxaa dheeraaday maa bidamci ilintu intay kaana ahayd ibtilaaluhaa mid qoyda intay ilintu qoyaysay oy qofka ay qoynaysay ay ka tifqaysay inay aragto ilaahay wejigiisa daraaddeed yaa aada u dheeraayo u badnaa adduunyadii adduunyada marka la joogay ayay ilmayn jireen oy alla dartii la cabsan jireen la oyi jireen oy alla begi jireen inay ilaahay arkaan subxaana wa tacaala marka maanta wejigoodii nuur iyo iftiin intii la geliyo ee ilaahay araggiisa subxaana wa tacaala ku raaxaysanayaan laqad daala waxaa dheeraadayna waa la dhahaa maa bidamci ilintu intay kaana tilaaluhaa qulqulkeeda iyo qoyaankeeda intuu ahaaday shawqan linadari wajhihi ilaahay wejigiisa aragga ay arkeen darteed bay la ooyayaan marka laba jeer bay ishu ilmaysaa oo oydaa marra cabsi bay la oydaa iyo walbahaar iyo murug marra farax iyo shawq iyo hilow iyo jeceel iyo wax jeceshahay ay hesho yay la ilmaysaa markay rabbi arkaan subxaanahu wa tacaala farax bay la wada ilmeynayaan adduunyadii markii la joogayna ilaahay araggiisa ayay la ooyi jireen oy dhihi jireen ilaahay inaan aragnaan jecel lahay cadaabkiisa iyo caradiisa ka cabsigeedana waa la ooyi jireen wujuuhun wajiyaal ilaa wajhil ilaahi ilaahay wejigiisay nawaadiruun fiirinayaan laqad taala waxaa dheeraa maa bidamci ilintu intay kaanagtilaaluha mid qulqulaysa oo daadanaysa oo qoyaysa ay ahayd ay jirka qoynaysay min albalalki weyaan tajallaa waxaa isku daahirinaya lahaa wujuuhdaasi alrabbu rabbi baa isku daahirinaya alraxiimu naxariista awliyadiisa si gaar ah oo khaas ah oo u naxariisanayay musalliman xaaluu yahay alle ku salaamaya awliyadaas iyo saalixiinta jannada ku jira ayuu alla salaamayaa fayasdaadu waxaa ziyaadaya min daka tajallii muuqaalkaas iyo ismuujintaa uu rabbi isku muujiyey daraaddeed jamaaluhaa wejigaasi quruxdiisa ayaa ziyaadaya wejigaasaa nuur iyo iftiin iyo quruxba usii kordhaysa mar allaa markii maalinta yowmulmasiid ee jumcada rabbi la arko ehluljannaha maalintaasuu ilahay isku faydaya isku muujinaya wejigiisii arkayaan markaasaa deen ayaguna nuur iftiinkaasi iyo nuurka ilaahay subxaanahu watacaala ay arkeen ayaa waxaa ku dhacaya qurux iyo jamaal iyo bahja iyo bahaa iftiin badan iyo nuur badan baa gelaya way nuurayaan ilaa ay deenna markay guryaha kusoo noqdaan ay isla yaaba ay yaabaan xaarulaciinti iyo haweenkoodii haweenkiina ayaguna intaas qurux iyo iftiin kalaa lagu sii shubaya tajallaa laha rabu raxiimu musallima fayasdaadu min daka tajallii jamaaluha marka ziyaaday leeyihin ziyaadadaas oo midku ilahay qur-aanka ku sheegay liladiina axsanuu alxusna waziyaada kuwaasi mu'miniinta ah ee ixsaanka iyo samafalka la yimid axsanu ilaahay bay caabudeen sida ayagoo arkaaya martabada u sarraysa weeye kuwa aan markaasi cabsida ilaahay khawfu raqba walmaxaba ayna ku xumbaaninna khawf iyo cabsi iyo alla cadaabkiisa ay ka baqaayaan ayay la cabsan jireen oo ay la caabudi jireen fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waa martabadii labaad laba martaba meesha ku jirto oo martabatu ahli raqba iyo martabatu ahlirahba an tacbud allaha kaanaka taraah inaad marka horan ilaahay caabuda adoo arkaayaba adaan rajaynaayo oo jecel oo maxaba ka haysta oo shawq iyo hilow iyaad ilahay subxaanata u caabudaysaa ama cabsidiisaad ka baqiyo naartiisa iyo fain lam takun tara fainahu yaraaka isjir waay allah ku arkaayo waa lagu arkaaye ayb liladiina axsanuu kuwa iyaga ah alxusnaa jannay leeyihiin iyo waziyaada ziyaadada nabiga calayh salaatu wasalaam baa fasiray xadii fi saxiix muslim ku sugan wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhihi ilahay wejigiisa oo la arka subxaanahu wa tacaala ayaa ziyaadadaasi loola jeedaa yowm lmasiid waa maalinta jumcada wuxuu leeyahay xadiis saxiix dabaraani fi lawsat fi lmucjam alawsat uu ku soo saaray ayaa <clears throat> nabigeena waxaa ka sugnaaday calayh salaam jibriil inuu ku yidhi jibriil baa dhahaya <clears throat> naxnu nadcuuhu fi laakhirati yowma almasiid maalintaas jumcada waxaan ku magacaabnaa yowma almasiid waa maalinta jumcada marka maalmo ma sii jiraan oo maalhible maalhebla iyo qorax dhacaysiiyo ma jirto ee qiyaastii maalintii toddobaadka jumcada ay ka soo aadi jirtay ayaa maalintaasaa laisku imaanaya laisku tegayaa marka ilaahay baana ziyaadadaas siinaya subxaana wa tacaalayo wa ziyaadatunta qur-aanka ugu sheegay weeyaan <clears throat> ziyaadadaa marka ay heleen dadka mu'miniinta ah hayruhum laa yanaaluhaa kuwa ayaga aan ahayn ee gaalada ah ma helayo ma helayo waana mutawaatir alaxaadiiu almutawaatira culimmada markay ka hadlayaan waxaa kamid a aragga ilaahi subxaana wa tacala in la arki doono axaadiis mutawaatiradi ka midta waxaa diiday bacd alfiraqi baalla muctasilada iyo way diideen aragga ilahay aakhara lagu arkaayo lan taraani lantaasay leeyihin xarfu nasbi istiqbaali waxaas de waxaa weeyaan ficilka mudaaric bay nasbisaa marka waa xarfu nafyin istiqbaalin wanasbin weeyaano hadda kadib mustaqbalka lan taraani ay leeyihin wax soo socday lanta ay anfinaysaa marka qiyaamaha ilaahay lama arkaayo oo ilahay muminiinta ma arkaayaan bay kuwa ku tageen arrinkaasna waxaa weeyaan qaacidadaasi inay sidaa tahay lantu ay faa'iidaysaa ma aha qaacida mudarida oo mar walbaba ay sidaa ku soconayso istinaa bay leedahay waxaa laga hadlaaye lan taraani markuu ilahay ku leeyahay lan taraani muuse lagu leeyahayna adduunka laga hadlayo <clears throat> ilaa adduunku codsaday adduunku codsaday oo yidhi rabbi ow inaan ku arkaan rabaa rabbi arinii andur ilayk markaasuu ilaahay wuxuu yidhi lan taraani waana cileeyo waxaa la yidhi buurtaas bal fiiriyo hadday adkaysato tajalli waxa yar iftiinka ilahay uu isku muujinayo hadday u adkaysato waad arkaysaa marka ima arki kartid wey haddii buurtiba ay burburtay awooddaad igu aragtood nuurkayga iskaga xajisa meli laakiin jannada markii la tago xaaladdu way ka duwanta araggii waxaa laga arkay meelaan maqalkii meelaan dhaweyn baa wax laga maqli waxaa weeyaan udgoonkii meelaan dhaweyn baa laga urini qofkii surcadiisii iyo tegidiisa iyo imaashihiisii iyo irtifaaciisa iyo nusuulkiisa waxaa weyaan adduunka dhan waa khilaafsan yahay waa khilaafsan yahay waa khilaafsan yahay araggiisana wuxuu arkayaa wuxuun awood u lahayn shucaac iyo iftiin iyo nuur una xajin karin adduunyada ayaa aakhara la siinayaa marka in lantu ay sidaa tahayna ayna sidaa ay tahay ay qoladaa ku tageenna oo ayna mar walbaba ayna anfinaynin oo dhan waxaa uu daliil ah gaalada markii ilaahay ka sheekeynaayay muxuu yidhi walan yatamanahu abada yani haddii aad janno rabta haddaad idinka janno iyo khayr leedihiin bal waxaa tamanidaan baa la yidhi geeri markaasu ilahi wuxuu yidhi walan yatamanahu abada weligood ma tamaninayaan inay dhintaan wahuwa axrasu naasi calaa xayaati wey dadka kuwa ugu jecel nolosha weeyaan law yucamaru axadum kun sano in midkood uu sii noolaadoobu jecel yahay marka ma tamaninayaan inay dhintaan saas aayaddaa lagu yiri somaarte lan baa la yiri marka qiyaamaha adduunka aakhiro la tago oo naarta ay galaan maxay dhahayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabb rabbigaa hanaga oofsado nafta hanaga qaado ayay dhahayaan marka ma tamaninayaan inay dhintaan waa adduunyada adduunyada inay ka dhintaan ma rabaan laakiin markii cadaabka la geliyo aakharo waxay leeyahay naftaan anaga qalo silcan dhimashaa noo dhaantee ayay leeyihin marka lantu ma keento mar walbaba wax walbaoo soo socda in la diidayo looma jeedo waxaasoo dhan waxaa ka xoog badan nusuusu lkitaabi wasunna aahira asariixa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam yayba ku caddahay oo sariix ku tahayba tawiil maba aqbali kartaba ilahi waa kale wujuuhun yowmaidin naadira wujuuh baa waxay arkaysaa maalintaasi rabbi waad bay arkaysaa rabbi bay fiirinayaan wujuuhun yowmaidin naaira ilaa rabbihaa naaira wujuuhun yowmaidin naaira wujuuh baa wejiga maalinta qiyaamaha naadirada oo ifaya oo nuuraya ilaa rabbihaa rabbigood bay naadira fiirinayaan mar alla markay rabbi arkaan ba baa sii kordhaaya iftiinkoodii alimaamu shaafici raximahu llah wuxuu u daliishaday rabbi eraggiisa aayaddan qur-aanka waa mafhuum lmukhaalafa waxa la yidhaahdo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuumuun kalaa inahum ayagu gaalada iyo munaafiqiinta can rabbihim rabbigood yaa yowmaidin maalintaasi qiyaamaha iyo aakharo lamaxjuumuuna laga xijaabi doonaa marka ciqaabta la ciqaabayo waxaaba kamidaba lagu ciqaabayo in rabbi aan arkayn goomay ciqaab noqon wa haddii muminiinta rabbi arkayaan markay muminiinta ay rabbi arkayaan oo weji wada nuuraayo oo rabbi fiirsanayaan kuwan ayaga ah ciqaab bay ku tahay rabbi inay arki waayaanu iska xijaabay wa ilaa haddii muminna uuna arkaynin gaalna uuna arkaynin waxba iyaga ciqaab gaara kuma aha ciqaab gaara kuma ahaateen ee waxaa weeyaan ayagii baa laga xijaabay rabbi araggooda haddii la yidhi waxaa laga fahmay rabbi way arkayaan muminiintu muminiinta rabbi way arkaya subxana wa tacaala nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo fi saxiix bukhaari ku sugan wuxuu leeyahay inakum satarawna rabbakum kama tarawna hada alqamar dayaxaas afariy tobnaadkaas aad u aragtaan yaad rabbi arkaysaan laa tudaaruuna riwaayo kale laa tudaamuun wax caliili iyo dhib oo inaga soo gaari ma jirto fii ru'yati aragga rabbi aad arkaysaan fain istaطactum an laa tuglabuu calى salaatin qabla طuluuci الshamsi wasalaati calى quruubi الshams fafcaluu haddii aad rabtaan salaada salaada subax la yidhaahdo iyo salaada casar inaad tukataan si rabbi aad u aragtaan salaadaha ku dadaala waxyaalaha aragga rabbi lagu helay ka midta in labadaasi bardaynka ah salaada cashar iyo salaada subax la ilaaliyo oo la dhowro waxyaalaha jannada lagu galo rabbina lagu arkay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala marka rabbi araggiisaas inay muminiinta ay arkayaan waa mutawaatir axaadiista iyo sunnadaba way ku caddahay bale qur-aanka kariimka ee qaciga ah ayaa maaratay ku caddahay marka waa qaci labadaba sunnada mutawaatirada waa qaci qur-aanka kariimkana waa qaci yani qaciyudilaala whubuut wey labadiba labadiiba way ku caddaan waana qadciyu dilaala oo waxay kutusaysaa si cad oo shaki lahayn in rabbi la arki wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waa sariix ay ku caddahay waxaa weeyaan e, qadciyu dilaala weeyaan waa qadciyu hubuuda waa quraan kariimka quraan kariimka de waa qadciyu hubuut sunnada mutawaatirada ahna iyaduna waxaa weeye qadciyu hubuuti weeye laakiin qadciyu dilaala mar walba ma noqotee marbaa istinbaaq iyo faham ay u baahan tahay laakiin marka laga hadlayo xadiidkan oo kale waa qadciyu dilaala dadcu dalaala weeyaan inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar soo maarti dayax baaba lagu shabahay shabahaasna ilaah iyo dayaxa laiskuma shabahaye araggaa laisku shabahaya aragga aad arkaysa dayaxa iyo aragga aad rabbi arkayso adiga aragtidaada iyo ru'yada qofka ayaa laga hadlaya walaysa mar iyo la arkaayo oo allah iyo midka la arkaayo dayaxa laiskuma shabahayo ilahi subxana wa tacala makhluuqiisa laguma shabaho tacala allahu can dalika waa ka nasahan yahay subxaanah wejiyaal dadkaas ahlu iimaanka ah wejiyaalkooda maalintaasi qiyaamaha ah ama aakharo ilaa wajhi ilaahi nawaadiru rabbi bay arkayaan subxaanahu wa tacaala si aayadaha kusoo sheegay laqad daala waxaa dheeraaday bidamci ilin in kaana uu ahaa ibtilaaluhaa qulqulkeeda yani kam ibtallad acyunum fi dunya bidamci wey meeqay indhahooda ay qoysay ay ka qoyanaatay illin adduunka cabsi ay rabbi ka baqayaan subxaana wa tacaala talabaad markay rabbi arkaanna kam ishtaaqat quluubuhum wa taaqad nufuusuhum intay naftooda ay cishqiday jeclaatay araggaa rabbi oo deena farax dartiis ay la ilmeeyeen oo la ooyeen walidaalika nabigeena sal allahu caleyh wasalam ducadiisa waxaa ka mid aheyd jaceelka uu u qaba rabbi araggiisa wa as'aluka ladata annadari ilaa wajhika wa shawqa ilaa liqaa'ika fii gayri daraa'i mudiratin walaa fitnatin mudila ah waasaluka waxaan ku weydiisanayaa ladat anadar araggaa ilaa wejhika wejigaa la arkaayo macaankeeda wax ka macaan ma jirto aragga ilaahi subxaanahu wa tacaala ehlu markii ay jannada galaan oo nin walba mansiladiisa iyo martabadiisa iyo barwaaqada iyo nicmada ilaahay uu siiyey uu ku dhergo ku qanco yaa waxaa laleeyahay ehlujannow maxaa maxaad rabtaan aturiiduuna shayan asiidukum waxaa idiin ziyaadiya ma rabtaan markaasaa waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljanna soo wejiga anaga maadan iftiiminino maadan nuurinin oo jannana maada gelinino watanjiina min annaar naarna nagmaada badbaadinin markaasuu ilahay xijaabka iska faydaya subxaana wa tacaala famaa ucduu shayan axaba ilayhi min annadari ilaa rabbihim caza wajal araggaa rabbiga arkeen wax ka fiican oy kaga farax badan yihiin oo la siiyey maba jiraba markaasuu aayadda akhriyey nabiga sala allah alay wasalam liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada maalintaasi yowma almasiidka ah jannada gudaheeda wuxuu nin walbaba gurigiisii iyo barwaaqadiisii iyo webigiisii iyo geedihiisii iyo xawrlaciintiisii uu haysto ayaa haddana meel waxaa laiskugu imanayaa suuqa ina fi ljannati la suuqa saasuu nabig alayh salaam jannada waxaa ku taalla suuq xadiidkaa fay saxiix muslim ku sugan yahay suuq baa ku yaalla waa suuqaa waxba bixinayn wax lacawad gadaan ma jirto alaabtii baa taalla waxaad rabto kulamaa lada wa taaba wa jamul wax allaala wixii macaanoo dhalaalaya oo quruxsanoo dhan baa isku sasaaraysaa marka waa sidii ciid iyo faysto oo kale halkaasaa la qulquli oo lasoo dhexmari oo lasoo mushaaxi marka jumco kasta halkaa markay tagaan ayagoo meeshaa iskuu tagay tahubu riixa shimaal dabeel xagga bidix ka imaanayso yaa dhabanaysa marka dabeel baayaa kaaysa dabeel yaa kacaysa markaasay waxay ku sugaysaa wejigooda iyo maryahooda iyo isaa dabayshi ay u maraysaa fayasdaaduuna xusnan wa jamaala waxay korrsanayaan wanaag iyo qurux ah, qurux iyo jamaal waa loo subki waa loo dhalaalin waa la barafunayn waa la qurxini waa la dhalaalini markaas fa yarjicuuna ilaa ahlihim xaasaskoodii reerahoodi ay ku noqonayaan waqad isdaaduu xusnan wa jamaala ayagoo wanaag iyo qurux soo siyaasaday markaasay gabdhihii waxay ku dhahayaan wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusna wa maba tihiin raggii aa naga tegay waa kasii qurux badantihiin sidii hore marka hore naga tagteen markaas ayaguna waxay dhahayaan wa antum wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusna wajamaala idinkuna wallaahi baan ku dhaarannaye qurux iyo waxaad siyaasateen jamaal ayaad siyaasateen iyo qurux iyo wanaag maxaa laga rabaa jannadii inaan cajis iyo daal iyo waad iga horbadatay iyo waan kaa noogay iyo muxuuha qofkii aad in badan lakula jooga si kalu kula noqon karaa marka mar walbaba dib dib dibucelin baa loo samaynaya dibushaandheen dib baa loo qurxinayaa inshaa lagu samaynayaa waa lasoo hagaajinayaa meel laga duqooba ma aha meeshu meel laga xanuunsadana ma aha meel laga maaratay eh, tabardhiga qofkii waxaa weeya markaa in qoladii hawrnaciintii iyo raggii mar walbaba ay aroos ahaadaan aroos aan kala go' lahayn iyo jaceyl iyo hilow iyo muxuu ahaa wanaag aan kala dhammaanaynin oo labadii qof ay haweenkii iyo raggii iyo mar walbaba un wanaaggaa uu imaado taasaa la rabaa saasaa marka yaa laga rabaa wey jannada barwaaqadeeda aan kala go' lahayn weeyaan ayib tajallaa laha raburaxiimu musallima ilaahay markuu isku muujiyana waa salaamaya salaamun qawlan min rabi raiim aayaddaasu ishaaraya musanifka waa salaam ko qowla min rabi raxiim yani taasuu marka musanifka alrabu iyo alraxiimu iyo musalimanka uu beydka ku sheegay aayaddii baa lagu sheegay salaamun qawla min rabi raxiim salaamun calaykum yani korkiina salaam ha ahaato ayaa laleeyahay qowla min rabi raxiim marka tajallaa laha rabu raxiimu salima waxaa sugnaaday fii saxiix muslim in nabiga uu yidhi fayatajalى اllahu lilmuؤminiina yadxak ilaahay baa muminiinta isku daahirinaya yadxaku xaaluu ilaahay dixkina qoslaya qosolkaana waa sifaatkay ka mid tahayo sidaasaa lagu dhaafaa qosolkeennoo kale ma aha makhluuqa ilahay ma shabaho waa un um, yaliiqu bijalaalihi isaga wax u cunama oo ilaahay kamaalkiisa iyo sifadiisa jalaalkaa ah u cunama weeyaan taas weyaan wax makhluuqa shabahayso ma aha laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ah, markaad sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala ku jirto weligaa aayadda hortaada dhig aayaddu waxay ka hadashay bayna anafyi walibaat bayna alnafyi walibaat sifaat ilaahay uu isku tilmaamay nabigiisa uu ku tilmaamay luqadii carabigeeda qur-aanka iyo sunnada uu ku soo degayna ku cad haddaad adiga ta'wiilisood meelo kale la aado oo wax nabi maxamed una ku fasirin saxaabadiisa ayna ku fasiran la aado taxriifka noocaasoo kalea ma banaan xaram adoo leh markaas waxaan ilaahay ka ilaalinayaa in khalqigiisa lagu shago in ilaahay sifaatkiisa aad makhluuqa la soo aadood ku shabahdana ayaduna dalaal iyo baadinimo wey aayaddu saasay ka hadlaysaa way ku ilaalinaysa waa aayad ku dabraysa wey labadaasi firqo oo laba firqo oo firqatu alquluw walifraad bayna alifraadi watafriid inaad xadda gudubtood ilahay khalqiga ku shabahdo ee inaad taqsiir iyo gaabin la timaado sifaadkii ilahay aad wax ka jarto oo diido ta'wiilsood meel kale la aado tanay aayaddu ku diidan tahay bal koo waxaad qabsataa laysa ka milihi shay wax ilaahay shabaha fii sifaatihi wa daatihi inaysan jannata ogow oo alla wixii sifood aragta oo qur'aanka ilah isku tilmaamay ama nabigiisa calayh salaam uu ku tilmaamay makhluuqa ma shabahdee ogaanteed laysa ka mid yihin shay haddana waxaad ogaataa wa huwa asamiicu albasiir inu ilaah yahay alla samiica wax maqlaaya basiir arkaaya marka samiic iyo basiir ma ta'wiili kartid samiic iyo basiir xaqiiqatan ayay leedahay laakiin laysa ka samcinaa walaysa ka basarina maqalkeenna iyo araggeenna oo kale ma aha maxaa yeelay laysa ka midlihi shay saasad leedahay markii bini aadamka laga hadlaayay maxaa la yidhi hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura ina khalaqna alinsaana min nuطfatin amshaadin nabtaliihi fajacalnaahu yuu u noqonayaa damiirka bini aadamkii iyo insaankii waxaan u ka yeelnay samiican mid wax maqlaayo basiiran arkaya ilaahayna subxaana wa tacala muxuu isku tilmaamay laysa ka mili shay wahuwa samiicu albasiir magaca un wey marka sifada shaqo isku mare ilahay waa samiic waa basiir samcan wabasaran taliiqu bijalaalihi wacadamatihi laa shabiiha limakhluuqihi khalqiisana aan shabahin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala maqlaya oo arkaya basharkuna samcigooda iyo maqalkoodu waa mid tabartooda iyo naqsiga aadamaha meel gaaban buu meel gaaban buu wax ka maqli laakiin ilaahay samcigiisa iyo maqalkiisu xad ma laha walidaalika caaisha radia allahu canha waxay leedahay markii gabadhii khawle aheed ay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam ayadoo ka hadlaysa ninkeedii inuu dihaaray la dhihi jiray mxuu ahaa ibnu saamidkii aws ibnu saamid ninkayga waa idahaaray oo dedeha markaas nabiga alay salaamna uu jawaabtii maha iyo sidii hore oo dalaaq ba u jir sidii unbuu nabiga alay salam waxba kuma hayuu yiri <clears throat> markaa hoos bay wada hadlaayeen oo caaishana gurigii bay dhinac ka fadhidaan hadalka waxbuu idhaadhaafaye len hadalka nabiga iyo isku lahayn qawla waxbaa idhaafaye <clears throat> markaase waxay tihi fa subxaana waxaa nazahan allaha samaciisa iyo maqalkiisu min sabci samaawaat ka maqlay gabadhaa waxay ku hadlaysay anigana waba waxbaa maaratay idhaafahay bay leedahay waxbaa idhaafahay marka waxaa weeyaan axaadiisu sifaat sida ay salafka oola macaamileen waxaa weeye amiruuha kamaa jaa'at siday tahay ku mara adoon ta'wiil iyo taxriif la imaanaynin kow adoon tashbiih iyo takyiif la imaanaynin shabah kayf iyo waxaa laguma dirsan imaam maalik raximah llah imaam ahli sunna abu cabdilahi alasbaxi madhabkaas imaam maalik ee shaafici qaatay ee axmed qaatay ee abu xaniife qaatay a'imat lhuda ay qaateen a'imat ahli sunna oo dhan baa sidaa ku tagsan amiruha kamaa jaa muxuu yidhi alistiwaau macluum istiwaaha luqada waa la yaqaanaa wuxuu yahay istiwa wuxuu yahay macnaheeda waa la garan istaqara iyo calaa irtafaca waa la yaqaanaa wlkayfu majhuul riwaayo Ah, wsuaalu canhu bidca ilaahay kayfiyadee soo degaa ama kayfiye u istiwooda ama kayfiyadee u cajaba ama kayfiye waxaas adiga waxa in isweydi ma banaana maxaa yeelay ilahay daatadiisaaba adiga aadan arkin sifaatkiisana ma sheegi karti lanna sifaatku farcun can daat daatadii farc ka tahay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira ilaahay bay arkayaan subxaana ilahay naga dhiga kuwa arkay subxaanahu wa tacaala bimaqcadi sidqin yatajallaadaasay ku tacalluqdaa ilaahay waa isku muujinayaa bimaqcadi sidqin boos run ah ayagoo fadhiya mu'miniinta ayay rabbi halkaa ka arkayaan bimaqcadi sidqin yacni waa meel nicmo iyo barwaaqa leh ayaa waxaa la yidhahdaa sidqi wax kasta oo taam ah oo tilmaantiisa iyo sifadiisa uu dhammaystiran yahay yaa sidqi la raaciyaa almaxabatu saadiqa baa dhihi almawadatu saadiqa maxabo saadiqa sadiiqin saadiqi maadii nin saaxiib aho sadiiqnimadiisa ay run tahay marka maqcadi sidqin waa boos iyo makaan run ahoo meel la degi oo lagu noolaan oo lagu barwaaqoobi ay run tahay xabadaa waxaa wanaagsanaaday oo wanaagsan aljaaru daris baa wanaagsan almaqsuusu bilmadxi rabbuhum rabbigood baa jaar iyo daris ayaa wanaagsan wax lala darso wax lala darso rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa u wanaagsan gabadhii imraatu fircawn aasiya la dhihi jiray qiimaha badneed saalixadaheed markii ay cadaabeen oo ay cadaabeen hadalladii ay ku hadashay ay ku galbatay waxaa ka mid ahaa rabbi bnilii cindaka baytan fi ljanna ilaahu waxaad ii dhistaa agtaada bay tiri guri iga dhis bay tiri jannada agtaada faqadamat iljaara qabla daar faqadamat iljaara qabla daar dariskii bay hormarisay intaan daarti la gaarin oo haddii daartu si kasta ay u quruxsanta si kasta ay u waasaxsanta si kasta ay nicmada barwaaqa u leedahay dariska hadduu kugu xumaado daartaas cadaab weeye daartaa waa cadaab guriga si kasta haddaad u hagaajisato laakiin jiraanka baa kugu xumaaday oo habeenka ku dhibi oo maalinta ku dhibi oo akhlaaqdoodii xumaad oo adkaysan laadahay oo buuqoodii iyo sawaxankoodii dhagax tuurkoodii yaad u deganaan laadahay maalinta dambe guriga asaga adoo ogshamay oo intuu galay ka cararay baad arkaysaa marka dariska ayaa horeeya fii sunan nisaai waxaa ku sugan ilaahay ducada uu nabiga ilahay ka ducay iska baryay waxaa ka mid ahaa allahuma inii asaluka waxaan kaa baryayaa ilaahw ku weydiisanayaa nacuudu bika dheh waxaa wey habaar dheh allahuma inii acuudu bika jaara min jaari suu'i fii daari lmuqaami ilah waxaan kaa maangalayaa daris xun oo meel haddana muqaam oo lagu nagan yahay meel la degan yahay daarulmuqaam waa reer magaalka rade waa arta guryaha dhistay gurigii ma fujin kartid wuu raaciyay xadiidka faina jaara albaadiyati yataxawal dariska baadiyaha wuu iska guuri hadduu jiiraan intaad meel iska degtaan ay ku dhibaan oo xoolaha kugu dhibaan oo carruurta kaa dilaan oo haweenka kaa dhibaan oo gurigaadii iyo tuuganimo kugu bilaabaan wabaad guuriba ree hebel baa meeshaa ka shanqaraya markaad maqasho welig meel kalead u guuri waad ka fogaan waa baadiye lene laakiin bal magaalo ad isi yeel gurigaadii aad dhisatay filadaha oo aadan meel oga guuri karin jiiraankana kugu xumaaday bal xaggeen aadi marka jiiraanka ahamiyada uu leeyahay buu tilmaamayaa musanifka aayadduna way sheegtay waxaa lala dersayay ahlujannaha waxay jiiraan la noqoneen la dersanayaan waa rabbi subxaanau wa tacaala yacni ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa ka sarreeya ayay arkayaan oo mar walba jumco walba isku muujinaya oo tajalli iyo isku daahirin subxaanahu wa tacaala bimaqcadi sidqin maqcad iyo boos sidqi oo runahay yay joogaanoo iskugu daahirna ilahay yatajalla bimaqcadi sidqi xabadaa waxaa wanaagsanaad aljaaru rabbuhum rabbigood baa wanaagsanaad wax lala darso wa daari lkhuluudi waaridda daarteedii lam yakhaafuu kala cabsan mahayaan zawaalaha inay zuusho waxabadaa daari lkhuluud daartaa lagu nagaanayo lagu waarayo adduunkii waa kaas waa dhimasho waa laga tegi ah, ku waari maysid ayasagoo dhibaatadiisa wata haddana laakiin aakharo janno qofku ilaahay geliyo waana ku waarayaa nicmada barwaaqana waa haystaa lam yakhaafuu ka baqi mahayaan zawaalahaa inay nicmadaasi jannadaah ka zuusho kama cabsanayaan ah, kama baqi mahayaan fawaakihuhaa jannada fawaakihdeeda cuntadan caadigaa ah, wixii raacsan baa fawaakih la yidhahdaa khudaarta iyo furuudka iyo sharaabaadka iyo waxaa kale fawaakihuhaa waxa ay ku raaxaysanayaan mima iyo ladii wayaan waxa ay taladu ku macaansan cuyuunuhum indhahoodaa ku macaansanba wa fiiha maa tashtahi lanfusu wa taladu lacyunu wa antum fiiha khaaliduun waxa naftooda ishaysa ishuna ay ishana ay ku macaansanto qabla albutuun taladu lacyuni qabla albutuun caloosha intaan la gaarinba ish baa sii macaansanaysa ish baa sii macaansan ish baa macaansanaysa fawaakihuhaa fawaakihideeda jannadu mima taladu waxay ku macaansata wey cuyuunuhum indhahoodaa ku macaansani wataqtaridu waxaa qulquli tajrii wey taaridaas taaridu ay tajrii waxaa qulqulaysa alanhaaru wariyaalkii uu qur-aanka fi suurati muxamed uu sheegay afartaha kii biyahaha kii caanaha kii marabkaha kii mxuu aha amra wixii baa qulqulaya taaridu lanhaar webiyaashii baa qulquli bayna khilaaliha jannada dhexdeeda oo geedaheeda iyo mxuuah guryaheeda dhexdooda taxta qusuuriha wa ashjaariha waxaa qulqulaysa webiyaashii baa qulqulaya Ah, wax tuuba fog aad soo jiidanaysa iyo waxaad oreeraysa ma ahee waa wax gurigaada hoostiisa marhayo qof walbaba gurigiisa waxaa wareegaysaa wabiyaashaasi kala duwan haddaad juus iyo sharaab rabto noocyihiisa kala duwan aayarto halkan unbay ku yaalaan biyo haddaad rabto caana haddaad rabto ilahi hana geliyo subxana wa tacaala nasal allaha subxana wa tacala ajcalana min ahliha wataqtaridu lanhaaru wabiyaashibaa qulqulay aad garanayso bayna khilaalihaa jannada dhexdeeda iyo geedaheeda calaa sururin mutaki'iina ahluljamuur waxay ku dangiigaan calaa sururin sariiro korkood sariirahaasoo mawduunatin la soohay dahab iyo jawhar baa lagu soohay sariirta waxaa lagu soohay sariirta ee lagu xardhay ee lagu qoray waxaasoo dhan waxa weeyaan waa dahab iyo jawhar wey calaa sururin sariiro sariirahaasoo mawduunatin la soohayoo dahab iyo jawhar lagu soohay uma furshuhum haddaad sariirtii lagu sheegay waa sariirta xardhan ee mxuu ahaa quruxdeeda iyo waxa ka muuqda uu aad iyo aad u badan yahay iftiimayo furshuhum gogashooda iyo firaashaha ku saaxanna kamaa qaala siduu yidhi fihaa fuushta iyo gogasha rabbunaa rabbigeena siduu ka yidhi waasifan laha isagoo tilmaamayo siduu ilaahay uu firaashkeeda markuu ka hadlaayo u sheegay bataa'inuhaa istabraq hiya ama kamaa qaala siduu yidhi weeye fiha rabbuna waasifan laha isagoo tilmaamaya oo see u tilmaamay waa kii yidhi alla subxaana wa tacaala badaa'inuhaa furushtooda iyo gogoshooda intan koree muuqata iska dhaafee dhinaca la dhigayee gudaha waxa ku jira yaa wuxuu yahay istabraqun xariirun istabraq xariirta istabraq la yidhaahdo waa nooc diibaaj iyo xariiru isku daraya oo qaliid ah oo aad iyo aad u dhalaasho oo u quruxsan ayaa gudaha loo gelinayaa kayfa dammukum su-aal istifhaam weeyaan oo tacajub iyo ashqaraar ayaa la socda tacajub iyo ashqaraar baa la socda kayfa dammukum waa cajabe haddii la yidhi gogasha iyo firaashka gudihiisaba xariir noqday kayfa dannukum malihiinnu sidee yahay dawaahiruhaa daahirkeeda daahirkan kore ee muuqda ee lagu saaxana isha ay qabani bal maxay ka samaysan tahay laa muntaha meel la gaari kara ma aha lijamaaliha quruxeeda ama laa muntahaa haaye iyo intiha male ma dhammaanayso lijamaaliha quruxeeda haddaa rabto daahirkeeda quruxdeeda waxa weeyaan wax yar baa jannada laaga sheegi inta badanna waa qarsoon tahayoo fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطara calaa qalbi bashar tanaa marka la ishaaraya haddii bawaainuhaa la yidhi waxaa istabraq la yidhi baainkeeda istabraqa calaa sururin mawduuna muttakiina calayha mutaqaabiliin marka muttakiina calaa furushin baaa'inuhaa min istabraqin wajana janatayni daab baainkeeda waa istabraq haddii la yidhi daahirkii ka waran buu isweydiiyey musanif markaasuu isku jawaabay haddana wuxuu yidhi laa muntaha lijamaaliha su-aashaas ayada ah oo daahirkii haddii uu baatinkii sidaa noqday muxuu yahay waxay su-aashaasi isweydiiyey saxaabadii ibnu mascuud radi allahu canhu ardaa wa abu hurayrata radi allahu canhu ayaa su-aalahaas la weydiiyey oo isweydiiye waxay dhaheen qad ukhbirtum bilbaini bainkii firaashka ayaa lagu sheegay inuu istabaqi yahay fakayfa low ukhbirtum bidawaahiri haddii daahirkan kore ee gobasha iyo firaashka laydii sheegi lahaa muxuu noqon doona muxuu noqon lahaa say ahaan lahaa saciid binu jubayr baa waxaa lagu yidhi haadihi lbaatinu min istabraqin baatinkii firaashka waa istabraq fama dawaahir daahirka kore muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi hada mima qaala allahu falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun baainkii waxyaalihii rabbi uu yii inoo qariyey wey wuxuu ilahay inoo qariyey ee uu yidhi laa taclamu nafsu naf ma garan karto maa ufiya lahum wixii loo qariyey ilahay baa kuu qarinaya oo meel kuu dhigaya hadhow markii jannada aad gasho ku tusi doona markaa ma arki doontaa ah, markaas maad arki doontaa wain takun ilukhraa intaas markuu kaga sheekeeyey ehlu sacaadihii daarta ay galayaan xawralaciintii beerahoodi iyo sariirahoodi iyo firaashyahoodi webiyaasha qulqulaayay gacantaas isdul saaran in aan la arkin oo la maqal oo qalbi ku soo dhacaynin oo lagu qariya ku dar intaa haddii lagu yidhi tashwiiq lagu jeclaysiinayo u shaqayso haa qalbiga ku hay adduunka qiimo malehee xaggaasi qalbiga la-ah ayay ka dhigan waa lagu fariin baa lagu farayaa waa lagu digayaa intaa haddii laga sheekeeye kuwa wanaagsan qoladii kale kooxdii kale wey qismigii kale waa kuwii ahlu shaqaawada ahaa wuxuu leeyahy wain takun ilufraa hadday tahay alufraa kuwii kale kuwii kale ehlu sacaadihii mooyeen kuwii kale ee xumaa ee gaalada ahaa fa waylun weyl falahum waylun weyl baa u sugnaaday wa xasratunna way u sugnaatay nidaama iyo shallayto wa jaxiim naartaa jaxiimana waa u sugnaatay maa ashadda maxaa ka daran nakaalahaa ciqaabteeda naartaa maxaa ka daran ilahay baa ugu talagalay cadowgiisa inuu kaga aarsado ayuu ilahay ugu talagalay subxana wa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuuhiqu wahaaqahu axad cadaabka ilahay wax ka daran ma jirto subxana wa tacaala wain takun iluqraa hadday tahay midda kale ama kooxdii kale ahlujannaha ma kuwii kale falahum weylun weylka waa waadin fii jahannam jahanamo waadi ku yaallaa weyl la yidhaahdaa qaarkood waxay dhaheen cadaabka o dhan baa weyl la yidhaahdaa or waxaa yidhahda khizi iyo dulli intaba waa la yidhahda waa meel dulli iyo ihaano ay ka jirto cadaab ah waadi qulqulaaya oo naar ah oo socda oo dadka shiilaya in badan oo dadka kamida kuwa xumaanta sameeyaa weyl baa lagu goodiyey fa weylun yowmaydin lilmukadibiin kuwaa waxaa laga sheekeynaya janno iyo naar ah aakhare iyo alla hor istaagiisa ee xisaaba kuwaa beeniyey weylkaasaa u sugnaaday weylun lilmutafifiin kuwa xoolaha markay wax gadanayaan khiyaamada geliya ee wax fududeeya miisaankii bay fududeynayaan miiskii iyo koobadii bay fududeynayaan mitirkii iyo cabirkii bay fududeynayaan wax allaala wixii ku saabsanaa macaayiirta wax lagu xisaabo hadduu yahay dhulka wax lagu mitiriyo ama hadduu yahay dharka ama hadduu yahay miiska wax la miisaayo ama hadduu yahay miisaanka waylun lilmudafifiin waylun likulli humazatin lumaza kuwa dadka caaya ceebeeya xantee wax ka sheega ayaguna weyl baa lagu goodiyey waxay kaloo leeyihiin waxasra nidaama iyo shallayto iyo asaf ayay leeyihiin maalintaa qiyaama waxaa la dhaha yowma alxasra waandirhum yowma alxasrati maalintaa shallaytada oga dig la shallayi doono ee caku lasdhihi doono nin walba calaacali doono maalinta oga dig baa layidhi wayl ayay leeyihiin waxasra wanaaru jaxiim bay leeyihiin maa ashadda maxaa ka daran nakaalaha lahum waxay leeyihin markaasa intaa waa duuduub wey in weyl iyo xasra iyo naaru jahanama ay leeyihin waa duuduub oo kaasaa la tafsiiriyey waxaa la yidhi lahum waxay leeyihiin waxaa u sugnaaday taxtahum ay min taxtihim hoostooda minhaa naarta xaggeeda hoos waxaa ka yaala mihaadun gogol naar ah wa fawqahum korkoodana hawaashin dabool naaraha ku daboolan yacni waxa ay ku saaxanayaanna waa mihaad waa naar waxa ay huwanayaanna waa naar kor iyo hoosba ayay naar kaga jiraan wa min yaxmuumin qiiq madow yaxmuumku waa waa e, qiiq aad u madow baa yaxmuum la yidhahdaa aad u madow dukhaanun aswad wa min yaxmuumin qiiq aad u madow ayayna way leeyihiin saa'a waxaa xumaaday dilaaluhaa ayaa xumaaday hooskaas hooska uu leeyahay qiiq madow hooskiis ayaa aad u xumaaday qiiqa asaga ahaa hoos buu leeyahay laakiin hooska asagaa qabowna ma laha udgoon iyo wanaagna ma laha dacaamuhum cuntadooduna alqisliinu qisliin weeyaan fiihaa naarta gudaheeda eew naarka waxaa ka daadanaya mililka ee dhiig ah ee yacruur ah ee malax yaa cunto looga dhigo laleeyahay caba wa insuquu haddii la waraabiyo xamiiman biyo kulul bihii qofka asaga ama bihi binaari lagu kulleeyey xamiim mid la kulleeyey bihii bijahaname lagu kulleeyey alamcaau muxuu ahaa caloosha iyo mindhicirkii yaa kaana wuxuu noqonayaa inxilaaluhaa inqiaacuhaa eeda yani xiidmihii baa googa ayaa loo jeedaa marka biyihii kululaa ee xamiimka ahaa wasuquu maan xamiiman faqataa amcaahum buu shaaraya biyo kulul oo naara yaa laleeya caba markaasay dee xidmihii calooshaa kala googi kala daadan way daadinayaan wax la dhimanayana maaha dacaamuhum cuntadoodu qisliinu qisliin wey qisliinku waa sadiidu ahlinaar ahlunaarka waxa carunaha ka soo daadanaya dhiigooda fiihaa naarta gudaheeda wainsuquu xamiiman haddii la waraabiyo biyo kullo bihi qofkiina ahlunaarka lagu waraabiyo alamcaawu mindhicirkiibaa kaana inxilaaluhaa inqiaaciisi kalagoogiisu ahaanaya oo tanqaicu lamcaa mindhicirkii baa kala googaya caloosha amaaniyuhum afar shay baa marka meesha ayuu isdaba dhigay cadaabkaas markay nimankaas ay ku dhacaan ama dadkaas lagu gulo la cadaabo kow waxay baryootamayaan in nafta laga qaado waa midda koobaada la sheegay labo meeshii meel laga bixi ma aha saddex cadaabka iyo waxaa nag ka dhigaaya baabi'inaya dhuxul ka dhigi nafta ka bixi mayso ma dhibanayaan kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha mar allaaba markii maqaarkii uu baxo oo dhan oo baxo oo uu dhiiggii wixii baaba'aba mar labaad baa intii la soo celiyo ayaa maqaar cusub oo carcartiisa wata oo xanuunkii dareemaya ayaa haddana la huwinaya marka geeri ma jirto afar laa fanaa'a laha naartii meel wax dhammaanaysa maaha oolkeedii isma dhimo kuleelkeeda isma dhimo waa soo umaarti way socotaa amaaniyuhum waxay baryootamayaan ee yidadiilamayaan fiihaa naarta gudaheeda alhalaaku halaag wey nafti in laga qaado wamaa lahum oomana sugnaanin khuruujun ka bixitaanay ay ka baxayaan naarta walaa mowtun geeri la dhimanna ma jirto kamaa laa fanaa'a sideena u sugnaanin laa fanaa dhammaasho laha naarta ay u sugnaanin laa fanaa laha ma dhammaanayso weeyaan <coughs> afartaas shay buu marka musanifka ayuu ku khatimay waa midda koobaado ammaanihum fiiha alhalaag wanaadow yaa maaliku maxay dhahayaan liyaqdi calayna rabbuka qaala inakum maakifuun dhimasho ma jirto waadna ku nagaanaysaan wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba caramaa noqdo ayuu leeyahay ayib laba wamaa lahum khuruujun bixitaan ma jiro wamaa hum bikhaarijiina min annaar bu ilahay leeyahy naarta ka bixi maayaan weligood u ku jirayaan waa kuwa gaalada ah iyo munaafiqiinta mooyeene kuwa muuminiinta ee tawxiidka ku dhintay xataa naarta haddii la geliyo cadaabkaasi isagaa lagu tahiro oo wixii uu galabsaday lagaga jaro ugu dambayntii jannada ayuu gelayaayo laa yakhludu fi nnaari ilaa ahluha naarta ehelkeedii kuwii khaalidiina la yidhi naarka gaaladaha baa ku waari saddex walaa mowtun geerina ma jirtoo la dhiman maayo waladiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa calayhim fayamuutuu wlaa yukafafu canhu min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur saasuu ilah ilahi subxana watacaala laa yuqdaa calayhim fayamuutu nafta laga qaadi maayo markaasay cabaabayaan oy leeyihiin ilaahayow akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal ay leeyihin ilaahu naga saar naarta waxaan dhibaatadan aan ku kalabsannay waa macsiyadii waa dembigii waa xumaantii waa amardiidadii ee waan soo camalfanaynaa camalkii xumaa camal aan ahayn oo wanaagsan markaasuu ilahay wuxuu leeyahy awalam nucamirkum miyaanan cimri ina siinin maa yatadakaru fiihi man tadakara qofkii caqli iyo qaadanayo oo waansamaya wuxuu ku waansamo miyaanan ina siinin cumri wa jaa'akum nadiir mid inii digana miyuuna iniin imaanin oo cirada iyo da'da iyo waxaasoo dhan faduuquu dhadhamiya famaa lilaalimiina min nasiir dhahamiya lil ku socda gargaar malihidiin maanta wax idin gargaaraya ma lehe maxallayni qul linafsi laysa siwaahumaa litaksiba aw faltaktasib maa badaa laha maxallayni waxaad dhihi kartaa waa ismu inna oo khabarkeediiyo innadiiba ay xadfan yihiin ina hunaaka maxallayni ina maxallayni laba boos yaa kaa'inun hunaaka meeshaas aakharo laba maxal unbaa jirto oo la degayaa laa thaalita lahuma mid saddexaad ma jirto ina maxalayni yaa kaa'inun hunaaka meeshaa ahaaday laba boos qul waxaa u tiraahdaa linafsi nafta waxaa u tiraahdaa laysa ma jiro siwaahumaa labadaa boos waxaan ka ahayn ma jiree litaksiba ha u camal fasho aw faltaktasib macsiyo iyo xumaan ha samayso maa badaa lahaa inta u daahirta litagsibadii waa camalkii saalixaha litaktasibadana waa xumaantii lahaa maa kasabat waxay kasbatay leedahay wa calayha waxaa korkeeda ahaaday ma iktisaab iyo kasab marka waxaa weeyaan litaksiba acmaasha saalixada ha kasbato ha la timaado aw falataktasib ha kasbato xumaan dusheeda unbuu ahaado iyadoon baa laga abaalmarin labadaa boos mid unbuu degi qofka qofkii camal wanaagsan la imaadana jannadii buu degi qofkii camal xun la yimid adduunyada intuu ku noolaana naartuu degaya labadaa guri unbaa jirta ogaada maxallayni ee ina hunaaka maxallayn laba boos baa jirta qul linafsi waxaad u tidhaahdaa laysa siwaahumaa labadaasi waxaan ka ahayn ma jirto maxaa loogu sheegayaa oo labada maxal loo sheegi litaksiba inay u kasbato oo faltaktasib ayadoo og oo arkaysa liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina asagoo og marka litaktasib ha kasbado wuxuu naar ku geli lahaa maa bada allah wixii u daahira fa duubaa duubaa jannada waa la yidhaahdaa duuba oo idilba geed ku yaala eh, jannada gudaheeda oo hooskeeda meel walba hooskiisa uu gaarayo oo wadilin mamduud ilahay uu tilmaamkaugu sheegayna waa la yidhaahdaa aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati duubaa lahum waxusnu ma'aab kuwa muminiinta camal saalixaa raaciyey waxay leeyihiin duuba meel loo noqdana meesha ugu fiican wey fa duubaa linafsin duubaaba u sugnaatay janno iyo barwaaqadeeda iyo muxuu ahaa qaboweeda linafsin naf baa iska leh naftii naftaasoo jawasad soo gaabsatay watakhafafad soo fududaysatay soo gaabsata waa isku mid jawaze iyo khafafa ah, haddaad jumcada soo gasho wixii oo khadiibka uu akrinaayo khudbadii uu socdo oo aad ka fadhiisato khadiibka muxuu ku dhihi salli racatayni watajawaz bihima salli racatayni watajawaz bihima intaad laba ragcadood tukato tajawaz soo gaabi watakhafaf waa isku macno fa linafsin naf bay u duuba jawazad soo gaabis adduunka iyo mashaqadiisii iyo murugiisii iyo kadaba socodkiisii kasoo gaabsaday ka soo gaabsaday oo markaa wixii dantiisa khara aheed qalbiga ku hayo adduunyadii ayna la tegin wa takhafafat soo fududaysatoo soo gaabsatay min addunya wa zakhrafatiha wa ziinatiha adduunyada iyo quruxdeedii ka soo gaabsaday fatanjuu oo deena naftii ay badbaadadeenna ugu yaraan naftii sidaa yeeshay way badbaadi xataa haddii ay soo gaabsatay adduunyadii xaggana ayna camal saalixoo fara badan la imaanin waxaa laga yaabaa meel dhexaada tanjuu inay badbaado oo kafaafan isbad ay noqoto laa calayha kafaafkii buu ku fasiraya laa calayhaa korkeedana una waxba loo qabsanin walaa lahaa waxba ayna yeelanin marka ugu yaraan marka hadduu qofka soo gaabsado xumaanta iyo adduunka ka soo gaabsado inuu badbaadaa loo rajanaya oo uu noqdo kafaaf sawa bisawa baa la dhaha waa faaf sawa sawaab bisawaab akafaaf la yidhahdaa yacni in wax isleeg naartiina maada gelin jannadiina wixii aad ku geli laheyd maadan maadan gaa maada gaadhin meel dhexdhexaada wey marka kuwa marka noocaasa asxaabulacraaf baa la yidhahdeen qaarkood yidhaahdeeno khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayian casa allaahu an yatuuba caleyh inuu ilahay ka toobanaa balka dambe ugu dambaynta lam yadkhuluuha wahum yadmacuuna kale le mayna geli lakin wa dhamcayaan marka ugu dambaystii waxaa weeyaan naarti horta waad ka badbaaday naarti markay sayiaadkii iyo xasanaadkii isleekaadaan markay isleekaadaan sayiaadkii xasanaadkii naarna geli maysa yaani waxaad naar ku gashay waxay ahayd inaad miisaankii uu e, sayiaadkaadi inuu cuslaado ayaa naarta lagu galaayay marka wuxuu leey dambays waa naxariista ilahi subxaana wa tacaala iyo ramat aram araaimiin raxmatu arxam araaximiin wa shafaacatu shaaficiin min alambiyaai wasaalixiin ayuu qofka helaya ah, jannadii buu geli ayba soo gaabso soo gaabso Ah, faduubaa linafsin jawasad soo gaabsatay watakaafafad adduunyadii gaabsatayoo aan ku taratagin fatanjuu badbaaday ugu yaraan kafaafan isbad laa calayhaa korkeeda waxba loo qabsanin walaa waxna aynan helin marka labadaasi hadday uun isgarabdhac noqoto iskugarabdhac hadduu noqdo waxaa weeye casa allahu an yatuuba ilaah imaan karta ilahay baa ka toobad aqbali subxana watala marka dab jannadu laakiin kol haddii uu khafad mawaaziinuhu man khafad mawaaziinuhu fa aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun kuwa ayagaa jahanamay ku waarayaan talfaxu wujuuhum naar ku ilahay leh wujuuhdooda naar baa diiranaysa wahum fiiha kaalixuun marka kuwaasuu ka badbaadi haddii uu dee khayrkii sii kororsadana jannuuba gelayaa tama bixamdi illaahi wa tawfiiqihi lahu alxamdu fi اlأulى wاlآakhirة wslى اllah wslama عlى nabiyina muxamadi الnabiy الأmiy وعlى آlihi وsaxbihi وslama jazakum allahu khayra halkaasuu noogu dhamaaday kitaabkii